وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaynu ku dhex jirnay baabkii salaada baabu sifati salaa salaada iyo sifadeeda waa baabka lafdhabarta oo ah salaada waayo wuxuu ka turjumayaa xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee uri salluu kamaa ra'aytumuunii usalli u tukada dadii dadiyahaw sidii aragteen anigoo u tukanaya marka asxaabtu waxay noo soo gudbinayaan habkuu nebigu u tukanaya calayhi salaatu wasalaam waxa baabkani uu sifayn doonaa salaaddii nebiga calayhi salaatu wasalaam arkaanteedii iyo shuruuddeedii iyo aadaabteedii iyo afcaashii iyo aqwaashii intoo dhan ba marka waxaad arki doontaa sida ay usoo kala horeeyaan ama arkaantiibuu soo horreysiinaya sheekh waa sifatu salaa alhay-atu alxaasilatu fi salaawi salaada dhexdeedii habkii uu qofku la iman lahaa arkaan iyo waajibaad iyo sunnayaalba wahiya acdamu alcibaadaati wasiilatan ilaa mardaati illaahi tacaala waa cibaadada ugu qaalisan cibaadooyinka cibaadada salaadu oo lagu helayo raali noqoshaha ilaahay wa xusuulu hawaabi idaa saaxaba adaa alwaajibaat alkhushuucu waalkhuduucu waaltumaaniinatu wa jamcu alqalbi cala allahi tacaala kolka salaada qofkii uu tukanayo ee uu laasimo khuduuc iyo khushuuc khushuuc iyo khuduuc waxay ka turjumayaan qofka in ah, xubnihiisuna ay hogaansan yihiin qalbigiisuna hogaansan yahay waclam ana allaha mudalicun calaa sariiratik wa naadirun ilaa qalbik ilaahayna wuxuu eegayaa sirtaada wuxuu daalacanayaa qalbigaaga fainamaa yataqabalu min salaatika biqadri khushuucika wa khuduucika qofkana ilaahay wuxuu aqbalayaa salaadiisa inta uu soo jeedo facbudhu fii salaatika kaanaka taraahu waxaa laynaga doonayaa markaynu salaada galno in qalbigeennu soo jeedo oo salaadii ay noqoto meel aynu ilaahay kula xidhiidhno oo salaadii ay noqoto meel aynu ruuxdii ku nasinno oo aanay noqon meel aynu wax ku xisaabino aynu ku fikirno aynu qaybuba gallo waaya xadiidka u horeeya baabka can abi hurayrata radia allahu canh ana annabiya sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi iidaa qumta ila asalaat nin buu la hadlayey magaciisa laydhaa khallaad ibnu raafic oo salaada kharibayo nebigu u saxayo wuxuu yidhi idaa qumta ila asalaati markaad salaada isu taagtee doonto inaad tukato nin yahow fa asbiqi lwuduu waysada dhammaystir wayse waafiyahoo hagaagsan weysayso uma istaqbil ilqibla kadibna qiblada u jahayso markaad salaaddii isu taagto fakabbir allahu akbar ayaad odhanaysaa salaaddii markaad xidhanayso uma qra' waxaad akhridaa maa tayasara wixii sahlanaada macaka isagoo ku weheliyood xafidsan tahay min alqur'aan qur-aanka kariimkaa ah wixii kuu sahlan akri uma arkac dabeetana rukuuc xataa tadma'ina jeerood ku xasisho raakican adigoo rukuucsan rukuucda si qumaloo hagaagsan ugu deg uma arfac rukuucda ka soo toos xataa tactadila qaa'iman ilaa aada istaagto adigoo sara jooga sanajooggaagu ha dhammaystirmo uma sjud sujuud xataa tadma'ina saajidan ilaa aada xasisho adigoo sujuudsa oo sujuuddana si wanaagsan oo degan ugu xasil uma arfac ra'sak madaxaaga kor u soo qaad xataa tadma'ina saajidan ilaa aad xasisho adigoo sujuudsan fadhiga labada sujoodood udhaxeeya wey kaas aljalsatu bayna sajdatayn uma sjud sujuuddii labaad haddana ku noqo xataa tadmaina saajida ilaa aada xasisho adigoo sujuudsan sujuudda ku nagow uma facal dalik arintaas samee fii salaatika kulliha salaadaada dhammaanteed sidaa xasiloona miyirka qabtee quruxda badan niyaho u tuka ninkii nebigu ku yihi akhrajahu sabcatu waallafdu lilbukhaari a'imadii markaa ayaa isku wada waafaqay toddobada ahaa ee sheekhu uu ka soo qaadanayay erayadan bukhaariga ku sugan yihi walibnu maaja biisnaadi muslim waxaa ziyaada ahayd xataa tadmaina qaa'iman iyaduna way ku daraysa halkaa ahayd irfac ra'saka xataa tactadila qaa'iman waxay ahayd xataa tadmaina qaa'iman macnaha si wanaagsan isu taag isu taagsana jooga ka dambeeya rukuucda wa milihi fii xadiidi rifaacat bni raafic can axmed ah, cinda axmed wa xibaan waxay iyaduna ku jirta xataa tadmaina qaa'ima macnaha wuxuu ka wataa dumaniinada inuu u baahan yahay rukuucda salajooga ka dambeeya ee ictidaalka la idhaahda riwaayankana cadaynaya ziyaadooyinkiibuu kuu soo ururiyey aimadu la kala tagsanayd kutubtoodu waliaxmeda axmed isaguna waxa uu kordhiyey fa aqim sulbak dhabarkaaga toos xataa tarjica alcidaamu ilaa lafuhu halkooda ay ku noqdaan markaad rukuucda ka soo toosto adigoo sii socda uun sujuudda ha ku soo noqoni laakiin marka aad rukuucda ka toosto si wanaagsan isu taag oo sii socodkii iyo soo socodka si wanaagsan u kala saar xataa tarjica alcidaamu ilaa lafihii duudka ee dhabarka dee mid waliba halkeeda ay ku noqoto qofku si caadiya ah isu taago ilaan inta uu sii fooraro lafihii way kala baxsan yihin markuu saani ah isu taagana laf waliba halkeedii bay ku noqonaysa waa dumaaniinadii iyo degenaanshihii ayay riwaayaadku adkaynayaan inuu shardiya walinnasaa-i wa abi daawuud min xadiidi rifaacata bni raafic iyadoo saxaabigaa laga warinayo inahaa buu qisadu waxay tahay lan tatima salaatu axadikum midkii salaadiisu dhammaystirmi mayso xataa yusbiqa alwuduu ilaa uu weysada dhammaystiru hagaajiyo kamaa amarahu allahu tacaala siduu ilaahay faray aayaddii baa ilaahay weysada inagu faray uma yukabir allaha tacaala ilaahay uu ikbaartu allahu akbar yidhaah manaa salaaday halkaa ka galo wayaxmadahu wayuniya calayh dabeetana ilaahay uu ammaano oo waay uu markaas ku xamdiyo wa fiiha riwaayadaa waxaa ku yaalay faina macaka fain kaana macaka qur'aanu faqra haddaad qur'aan xafidsan tahay markaad salaadii gasho akri wailaa haddii aanad qur'aan xafidsanayn markaad salaadii gasho faxmad illaaha ilaahay ku xamdi wakabirhu allahu akbarta akhri wahallilhu laa ilaaha ila allahu akri macnaheedu waxa weeye oo labada riwaayad dambe ay muujinayaan qofkii haddaanu qur'aankii kariimkaha ah garanaynin salaadiina uu galo waxa uu gelinayaa halkii faatixada takbiir iyo xamdi iyo tawxiidka subxaan allahi allahu akbar laa ilaaha ila allah dikrigaas ayuu akriyaya halku faatixada iyo qur-aanka akrii lahaa mar haddaanu qofkii qur-aanba garanaynin laakiin dee midka meesha yaallaa waxa weeye waa markaan horena u aqoon cid bartana uu waaye haddii uu baran karayo inta uu baranayo qur-aanka ayuu dikrigan kusii akriyaya halkii faatixada iyo suuraddii ka dambeysay ayuu gelinayaa dikrigan riwaayadan intaase iyaduna soo kordhigta hadaad quraan akrisan tahay quraanka hadaad xafidsan tahay quraan akri haddii kalena faxmad ilaaha wakabirhu ahlihu dikri kale ku buuxi halkii qur-aanka ilaa intuu qofkii qur-aankii baranayo waliabi daawuuda markaad salaadii gasho wey uma qra biummi lkitaabi kitaabka hooyadii oo markaa qur-aanku ku bilaabmo oo faatixada ah akri wa bima shaaa allah iyo wixii ilaahay uu doono suuradaha kale ee aad markaad doorato ayaad faatixada kusii xigsiin karaysa wal ibni xibbaan isaguna wuxuu ziyaado kale sheegay uma bima shit wixii aad doonto markaad faatixada akhrido adiga ikhtiyaar u leh qur-aankii kalead akhriyayso meesha aad ka dooranayso hadday tahay suurad dhamaystiran iyo hadday tahay aayaad gooniya iyo hadday tahay xagga sare iyo xagga hoose intii aad doonayso qur-aanka akhri kar marka aimadan toddobada ah ee xadiidka wariyey ziyaadooyinkii ay la kala tagsanaana ma isdheeraayeen ayuu sheekhu talfiiq kusoo sameeye uu kuu soo ururiyey si uu isu dhammaystiro xadiidku xadiidkan isagaa ah waxa uu caan ku yahoo loo yaqaanaa xadiid ilmusiy fii salaat waa xadiidkii uu nebigu ku tilmaamay ninkii salaadiisa xumaynayay fuqahaada dhexdooda kaasuu macruuf ku yahay waa xadiis aada u weyn oo axkaamta salaada arkaanteeda iyo aadaabteedaba laga qaatay ninkan magaciisa waxaa la odhan jiray isagoo asxaabtii nebiga ka mida ah khalaad ibnu raafic masjidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuu soo galay iyadoo nebiguna u arkayo ninkaasi wuu tukaday markii uu salaadii ka soo baxay buu nebiga u yima wuu salaamay rasuulku wuu ka qaaday sala allahu calayhi wasalam dabeedna wuxuu ku yihi oradoo tuka maa tukane wuu noqday haddana halkiisii horeu ka wado sidii dee kolkii hore uu tukaday ayuunbuu iminkana u tukaday wuu yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam sidii oo kale haddana nebigu wuxuu ku yihi oradoo tuko maa tukanine waaya markaa laba jeer kolkii uu ku noqday ayuu mar saddexaadkii nebiga la hadlay markaasaa waxa uu ku yidhi intuu dhaartay wax kaloo aan wanaajin karaya ma jiro annahu laa yuxsinu min asalaati ilaa maa facal ilahay xaq ugu soo diraan ku dhaartee arin baa iga beter halkaa wax aan dhaafin karayaa ma jiro itaalkiigii aqoontaydi halkaasay dhigeen waxa iga khaldan ii sheeg weeye ibar markii haddaba uu u baahday aqoonta aqool daraduna hawsha ay leedahay u arkay baahi cilmi ay gashay dhegihiisu ay u furan yihiin iyo weelkiisu inuu waxa uu nebigu u sheegaya calayhi salaatu wasalaam uu qabto ayaa rasuulku uu markaa u dhiibay isagoo u baahan masaladan salaadii sida uu tukanayo bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda ayuu udhiibay nabigu calayhi salaatu wasalaam waaya marka halkaa waxaa laga faa'idaystay bay leeyihin qof jaahila kol haddii uu barayay rasuulku intan uu u sheegay oo dhami kaba iyo lafdhabartii salaada inay yihiin alla waxa uu faray oo dhami waajibaadkii salaada weyn waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa salaada sida loo tukanayaa inuu sidan yahay waxa lagu dari karaana wuxuu noqonayaa wixii daliil kale oo sugani uu sheego daliil kaloo sugani sida masalan dee niyadii iyo saligii nebiga calayhi salaatu wasalaam assalaamu calaykum iyo tasliimta daliilada kale wixii soo aroora ee salaada ka waramaya arkaanteeda wixii sheegeenna waa loo geyn xadiidkan waxaa kaloo tusiya xadiidku calaa wujuubi alacmaali almadkuurati fi hada alxadiid camalada xadiidkan ku sheegan inay waajib yihiin oo qofku xataa haddii uu uga tago ilow iyo jahli laga doonaya inuu la yimaado waxaad arkaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkan wuxuu uga bilaabay ila arkaantii buu u cuslayd buu usheegaya takbiirat alexraam marka halka salaada laga gelaya ayaa halkaas waa kaa nabigula calayhi salaatu wasalaam iftaaxu salaati ahuur wa taxriimuha takbiir wa taxliiluha tasliim furaha salaadu waa dahaarada halka wax waliba ku xaaraantinimoobayaan oo markaad salaada ka maqnayd ku xalaalahaa waxa weeye allahu akbar halka wax waliba kuugu xalaaloobayaana wa assalaamu calaykum taa macnaheed waxa weeyaan in aan loo baahnayn intan aynu akrinee usallii fardal kada wa kada ee ay ka dhiman tahay un dheydka maalinta aada joogto ah, mid baa usallii farda duhri kada uu tiriyo markaasu dabeedna wuxuu yihi taariikhda maantana raaci buui haddaba <laughs> dheydka maanta la joogana ku dabadar dar buuri marka iyadu madhabta shaaficiga ayaa sheegta runtii Ehm, iyaga qudhigood waxay ka dhawaajiyeen deesaad kutubaha yarar ku arkayso anniyatu maxaluha alqalbu watalafudu biha sunna bay yidhaah niyada meesha ehm, laga niyoodaa waa qalbiga marka ku dhawaaqii ayay ku sheegeen in la raacinayo oo ay sunno tahay sidaa darteed dee sunno waxay noqon haddii daliil jiro marka masaladaasi iyadu daliil ma laha dadkeennuna waxaba macruufa dee de ehm, cajama way jejebiyaan inta laftigeeda oo iyada oo maaragtay burbursan bay ku dhawaaqaan marka qofku intuu cibaadada isu taagun isagoona jidayn oo waswaas kale iyo diiqadba gelin allahu akbar umayskeeda saa uu nabigu ugu laabsanay calayhi salaatu wasalaam waaya qiraa'atu lfaatixa ayaad halkaa ka arkaysa iyadana oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkan waxa uu maaragtay ku yihi qur-aanka inta kula xidhiidhsa intaad hayso akri buuli waynu arki doonaa maarata faatixada iyo xukunkeeda waa markaa faatixada akrinteedii rukuucdii ictidaalkii iyo ictidaalka iyo rukuucda dumaaniinadoodii sujuuddii intii oo dhan baa isku xidhiidhsan waxaa la leeyahay ama culimadu ay laaxideen ninkani halka salaada ay kasalaadu xaggay ka xidhmi laadahay halkay salaadu ninkan ka liidatay waxay ahayd cadamu dumaniina xasilooni la-aan markuu rukuucsan yahay sala jooga ka dambeeya labada sujuud iyo fadhiga udhaxeeya ayuu degdegay degdeg baa ku jiray marka saa daraaddeed baa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa aad ku arkaysaa sheekhu kuwanuu soo celcelinaya xataa tadmaina saajidan raakican qaaiman xataa tadmaina buu mar walba ilaa aad ku xasisho ilaa aad ku degto waa masalo dadka in badan oo kamid ihi ay fudaydsadaan arkaantana way ku jirtaa arkaanta dhowr iyo tobanka ah ee salaadu ay leedahay tilarka u ah waa umaaniinadaasaa ku jir markuu qofku rukuucsan yahay iyo marka uu sujuudsan yahay iyo marka uu ictidaalka ku jiro ama fadhiga labada sugood udhexeeya way fii socodkiisa iyo soo socodkiisa si wanaagsan u kala baxaan oo markuu rukuuco uu saani ugu xasilaa intuu dikrigii akhriyayo tasbiixdii akhriyayo markuu soo tooso si wanaagsan uu isu taago si fiican sidaa xadiidku laf waliba ilaahay meesheeda ku noqoto oo dikrigii u akriyo intuu kari karayo marka qadiyadan odhanaysa masale waxaad arkaysaa qofkii oo intuu sii sujuuddii buu uu sujuuday tii hore ta dambe dhexduunbuu ka soo noqonaya sidii haanta marka la weerhaaminayo sidaas iyo saasunbaa loo celceliyaa marka haantaasu qofkii u ogaada la weerhaaminayo uu siduu usii socdo ayuunbuu haddana soo noqonaya marka dee taasi meeshii waxa ka baxay arkaantii mid kamid oo dumaaniinadii waaya xadiidku waxa uu tusiyey goorta salaadii aada geli karayso in isbaaqulwuduu jiro oo weysadii dee si fiican qofkii u dhamaystiray oo aanu wax ka tegin waylun lilcaqaabi min annaar wujubu istiqbaali alqiblati lisala wa ana dalika shardu xadiidkaynu ku arkaynaa qiblada in la qaabilaa ah shuruudda salaada inay ka mid tahay taana hore aynu usoo aragnay wujuubu tartiibi bayna alarkaan arkaantan sidaa ay ukala horeyso ee nebigu u kala horreysiiye calayhi salaatu wasalaam sidaa in loo kala horeysiiyo ilaan ereyga uma baa ku jirta uma kaa samee dabeetana kaa samee markuu nebigu tacliiminaya calayhi salaatu wasalaam waayo waa kayfiyada saxda ah ee uu rasuulku u tilmaamay sidaa daraaddeed baa qofkii haddii uu ka tago waxyaabahan ma'muuraadka ah ee la faray inuu soo celiyo wey ila ku celi buuhi maa tukanina waxaynu ka faa'idaysanay xadiidka mashruuciyatu xusni tacliim wa ariiqati alamri bilmacruuf qofka in si wanaagsan wax loo baro sida markaa uu ku qaadan karayo dadka qaarkood nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu wax u sheegi jiray iyagoo aan weydiin qaarkood su-aal buu ga jawaabi jiray midkood waxa uu wax ku barayaa inuu ficilnimo ku tuso ninkanna dee inuu xoogaa rafaada dareensiiyo ayuu wax ku baray markuu arkay sida uu degdegayo sid cibaadada u fudaysanayo cashar buu u dhigay ah inuu horta layli soo qaato imise salaadood buu tukaday markii hore uu tukaday laba jeerna waa lagu celiyey imisuu ka soo laacay salaadood intiiba waxa la waxba kama jiraan madaxuu qabsaday kale waxba kama jiraanna waa rasuulkiisii dabeedna wuu yaabay markii uu yaabay kadib ayaa isagoo cilmigii u baahan buu rasuulku u sheegay sala allahu alayhi wasalam ha taasina waa taa marka sidiisaba cilmigu waxa uu qofka u dhalamaa marka uu tacab kala kulmo haddii laakiin si sahlan loogu dhiibo waxay soomaalidu idhahdaan wax waliba siduu kugu soo galay ayuu kaaga baxaa wuxuu hadduu si sahlan kugu soo galay dee si dhib yar baad ku ilaawaysaa kugu dhaafaya laakiin hadduu si adag ah kugu soo galay wakti badan aad ku bixisay safar iyo rixlo badan aad u gashay adduun badani uu kaaga baxay si dhib yar aanad ugala kulmin ciddaad ka qaadanaysa cilmigaasi waa kugu adagi waxaynu ka aragnay nebigu uma sheegin calayhi salaatu wasalaam ninka markuu wax u sheegayay ducadii istiftaaxa iyo acuududii iyo bisinkii gacmihii kor loo qaadayey laabtii la dhigayey hay-adihii kayfiyado badan baanu ninkan u sheegin kayfiyadaha aanu u sheegin oo dhana xagga dambe inoogu soo soclaa ee sifada salaada ka midihii inay sunnayaashii yihiin baa muuqanaya mar haddaanu ninkan u sheegin waxaynu ka faa'idaysanaynaa waa faa'iidada mustafaadaadka labaatanaade ina almucallima yabda'u fii tacliimihi bilahami faalahm marka dadka wax la barayo arrimuhu siay u kala miisaan badan yihin ayaa loo baraya taqdiimu alfuruud cala almustaxabaat shayga faralkaa loo sheegaya waajibka xaaraanta mubdilaadka kadib dabeedna wixii cibaadadan qurxinaya khilaafka culimada haddaynu eegno iyo masaladan ama xadiidkan waxay culimadu ka doodeen ama kala madaahib ku yihiin xagga akrinta faatixada masale xanafiyadoo kale waxa ay ku tegayaan in qofku ay shardi tahay un qur-aanka in ka mida inuu akriyo waxay daliishanayaan aayaddaa ilahay uhi faqra-uu maa tayasara min qur-aanka wixii idiin sahlanaada akriya iyo xadiidka nebigu uhi uma qra' maa tayasara macaka min alqur'aan qur-aanka wixii kuu sahlan akri marka faatixadu shardi maahee qofku qur'aankanuu gelin karaa halka faatixada bay ku tegayaan xanafiyadu laakiin culimada islaamku siday u badan yihin saddexda madhab iyo jamaahiirulculamaa waxa weya inaanay salaadii ansaxaynin faatixada la-aanteed alfaatixa biduuni alfaatixa waxay daliishanayaan xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugan cubaadat bnu saamid uu warinayo ee odhanaya laa salaata liman lam yaqra bifaatixati lkitaab salaadi kama ansixinoo uma jirto qofkaan akhriyin faatixada waaya aayaddanna waxa ay kaga jawaabeen aayadda waxay ka warramaysay salaatuleilka iyo iyo darigii hore salaatuleilka waxa ay ahayd in la farabadiyo saa suuraddaba ka akhrin karaysa markii dambe ale waa laydinka fududeeyey salaatuleilkii intaa kari kartaan iyo awooddii iyo intaasi ayasa habeenkii u tukada faqra'uu tayasara min alqur'aan qur-aankana wixii idiin sahlaanada akhrina cibaadadaasoo dadka laga fududaynayo ayaa aaduna ka waramaysa marka xadiidkan ay daliishadeen imikaba aynu dul taaganahay ee sheegaya uma qra' maa tayasara macaka min alqur'aan dee waxaa lala akhriyaya axaadiidtaa tilmaamaysa faatixadu inay shardi too la-aanteed aan salaadi akri ansaxayn taa iyo tana axaadiidtaasa la isla akhriyaya iqra' biumi lqur'aan wa bima allah waa kaa sheekhu isu kaa daba dhigay faatixada akri iyo intii ilaahay uu doono ee qur'aana marka kolleyba faatixadu waa laga maarmaan wixii uu qofku doonana uu raacin karaa waaya waxaa kaloo culimadu ay isla khilaafeen ama ku kala duwan yihiin faatixada akrinteedu ma labada ragcadood ee horun baa lagu akriyaya oo labada dambe waa laga daynaya mise ragcad walba waa in faatixa ay lahaato sida hore culimada qaarkood baa ku tegey oo odhanaya labada ragcadood ee hore ayuunbaa lagu akriyaya faatixada laakiin qowlka raajixa waxa weeye in ragcadu waliba ay faatixo yeelanayso waayo nebigu wuxuu hi uma afcal dalika fii salaatiha kulliha salaadaada dhammaanteed sidaa wada samee aan kuu tilmaamay faatixada akrina way ugu jirta waaya waxaa kaloo culimadu ay kala manaahib ku yihiin fii wujuubi اطmaaniina fi rafci min aلrukuuc wamaa bayna sajdatayn طmaaniinadu rukuucdii sujuudda in ay shardi tahe waa isla waafaqeen laakiin sarajooga ka dambeeya rukuucda iyo fadhiga yaro labada sujood udhaxeeya maadaamay fudfudud yihiin qofkuna dhakso u baahan yahay dumaaniinadu shardi maaha bay ku tegeen saa darteed bu ayuu sheekhu riwaayooyinka kuugu soo googooyey tusinaya labadoodaba in dumaaniinadu shardi tahay riwaayaadka tusinaya waa kaa matniga kugu qoray kuusoo qaatay dahaba jumhuur lculamaa min fuqahaai almadaahib alarbaca ilaa wujuubi اطumaaniina fi اlictidaal bacda arukuuci wاljalsati bayna asujuud inaha markaas xadiidka laga soo saari kara mustafaadaadka iyo khilaafka culimadaba inaha weeye marka waxa uu tusinayaa xadiidkuna arkaantii salaada inteedii badnayd arkaantii inteedii badnayd buu tusinayaa oo niyadii dabcan iyaduna waxay la socotaa dee kolka qofkani camalkan isu taagayla iskama socde ama cid kaloo riixaysa kuma socde waxa uu meesha u taagan yahay waa niye iyo camal ilaahay u gudanayo marka niya way jirtaa waxaa jira takbiirat lixraamkii arkaantii kamid a sarajooggii lagula imanayay faatixadii iyo sarajooggeedii rukuucdii iyo dhumaaniinadeedii ictidaalkii iyo dhumaaniinadiisii labadii sujuudood iyo dhumaaniinadoodii intiiba waa wada sheegay maaragta oo halkan ay ku wada sugan yihiin masaa'il aada u fara badan bay fuqahadu ka soo saaraan xadiidka oo waxa uu ka mid yahay axaadiidta salaada lafdhabarta u ah wa can abi xumayd asaacidiyi radia allaahu canh qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigaan arkay idaa kabbara marka uu salaada allahu akbar yidhaahduu gelayo jacala yadayhi labada gacmood waxa uu ka dhigaya xadwa mankibayhi labada garab buu la simayey wa idaa rakaca marka uu rukuuco amkana waxa uu cuskanayey waxa uu qabadsiinayay yadayhi labadiisa gacmoodna min rukbatayhi labada jirib buu si adag u qabadsiinayey uma hashara dahrahu dhabarkiisana wuu kala fidinayey sidaas uu kala fidinayay faidaa rafaca ra'sahu madaxiisa marka uu kor uga soo qaado rukuucda istawaa wuu istaagayo waa joogsanayay xataa yacuuda jeeruu ku noqdo kullu faqaarin xubin waliba makaanahu meeshiisa xubin waliba jeeruu meeshiisa ku noqdo sanajooga rukuucda ka dambeeya si wanaagsan buu isu taagaya faidaa sajada markuu nebigu sujuudo wadaca yadayhi labadiisa calaancalood buu dhulka dhigi jiray hayra muftarishin isagoo ilaa suxullada aan goglayn sida suxullo ilaa suxullada ma goglaynin sida aygu u gogle buu dhulka dhigayay walaa qaabidihima mana xantoobinayn oo tantoomana umuu qabsanaynin oo gacmoho farahoo laaban dhulka muu dhigaynin si fiican buu kala fidinayay wastaqbala wuxuu nebigu qaabilsiiyey biadraafi asaabici rijlayhi labadiisa adin farahooda alqiblata buu qaabiliyey oo cagaha marka aada sujuudsantae farahooda xagga cad baad dhulka dhigaysaa qibladana waad u jeedinaysaa waa farihii ku yaalay cagaha waa inaanad xagga madow u rogin laakiin xagga cad aad u rogto sidan aynu u dhigno qibladana aada u jeediso wa idaa jalasa markuu nebigu fadhiisto fi rakcatayni labada ragcadood fii tamaami rakcatayn markay laba ragcadood u dhammaadaan jalasa wuxuu ku fadhiisanayay calaa rijlihi lyusraa lugta bidix ayuu laabayay wa nasaba alyumna midigtana wuu taagayay macnaha midna wuu jiifsanayaa salkuu saarayaa midna faraheeduu qotominayaa fadhiga hore ee ataxiyaadka sidan aynu u iftiraash baa laydhaha waidaa jalasa markuu fadhiisto fi rakcati alakhiira ragcadda u dambayso kolka uu dhammeeyuu fadhiisto oo ataxiyaadkii u dambeeyey qadama rijlahu lyusra lugtiisa bidix buu hore u sii daynaya oo macnaha misigtuu dhigaya wanashara alkhra ta kale midigtana wuu taagayaa oo faruhu dhulka u saaraya kii bidixdana horay buu u marinaya markaasuu dabeetana misigta bidix dhulka dhigaya wa qacada wuxuu ku fadhiistay calaa maqcadatihi misigtiisa bidix ayuu ku fadhiistay akhrajahu lbukhaari tilmaantii weeye salaadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa sifatu salaati rasuul oo ay tahay inaynu ka koobi garayno isagoo eh, ma samaynayo eh, siduu nabigu sameeyey samaynaya isaguna markuu ummadda la dardaarmaya wuxu uhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli u tukada saa aragteen ana u tukanaya marka nasiib wanaag asxaabtiibaa arkayey iyagiina waxay noogu soo gudbiyeen sidii aynu arkaynoo kale ilaahay daakiro wanaagsan iyo casanad fiican oo xifdigaa ayuu siiyey aadna ammaanada way isaga xilsaareen waad arkaysaa sida lagugu sharxayo eh, maqal iyo muuqaal ayaa labadaba iyo far waaweyn oo ay noogu qoraan ayay usoo dhigeen asxaabta marka xadiidkani waxa uu isku dhex darayaa sunnayaashii qaar ka mida ah iyo arkaantii salaada labadaasu isku dhex daraya waxa uu markaa leeyahay saxaabigan abi xumayd la idhaahdo radia allahu canh nebigaan arkay calayhi salaatu wasalaam wuu u fiirsanayey wuxuu ogyahay ammaano saaran inay tahay wuu iska xil saaray inuu ummadda gaadhsiiyo waana kan ku guulaysta sideedii noogu keenay sideedabana shayga marka aada u dhegaysanayso iminka kitaabkan iyo casharkan qofka ama duruustan qaadanaya dee qofna waxaa laga yaabaa inuu iska xil saaro u idhaahdo ha dhowto adiga ayaa marti lagaaga noqon doonaaye ku xisaabtan inaad si fiicanna u fahamto si fiicanna u xaqido gudbin kartana inaad awood u yeelato inaad gudbin karto qofna wuxuu leeyahy wacdigan lagu ururee meesha ka socda bal wuxuu ka sahay qaado lacalalaha yanfacuka bih inuu ilaahay kugu anfaco markaa dee goor dhowto de waxaa laga yaabaa inuu ihahdo ewel sidee loo yidhi iyo maxay ahayd marka dadkii way kala duwan lidalik baa saxaabigani uu leeya ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nebiga waan eegayey waan u fiirsanayey wey marka uu kibaartu allahu akbar yidhahdo halka salaada laga bilaabaye labada gacmood wuxuu ka dhigi jiray xadwa almankibayn xagga dambe aynu kusii sharxi doonaaye labada garab ayaa uu maaragtay sidaasuu ula simayay labada garab xadwigu dee xaggana wuu noqon karaa inaad kala sinto bari iyo galbeed <laughs> ama hareeraha xaggana wuu noqon karaa marka xagga lagala simaya waa xagga qiblada inaad qiblada kala sinto wey oo garbahaaguna ayla sinmaan isagoo dee qofkii aan duubaynin saa u kala bixinaya waaya taasi waa mid markaa waxaa meeshii ka baxaya qofkii gacmihii sidan dadka qaarkood ay sameeyaan isku soo ururin maayo inay dadka qaarkood baad moodaa gacmaha inay wax isaga dhigayaan wax lagu soo tuurayo oo wejigay saa ugu ururiyaan wejigay saa ugu ururiyaan qaar kalena way sii foororiyaanba inuu wax ku dhirbaaxayaad moodaa oo markaasuu xaggaa dambe caamadiiabay u badan yihiin ayuu qofkii u fooramiyaya gacmihii marka laakiin waa xadwal bankibayn gacmihii aayar taagan si aan xaraj lahayn inuu aayarun la waynu arki doonaa dhegahana iyagana riwaayooyinku way sheegayaana sida loo jamcinayo ayaynu arki waaya aada loo dadejin kari maayo casharkan oo kale waayo wuxuu ubaahanya in la yaro rakiso maadaama dee muuqaalla ay ku jiraan waidaa rakaca amkana yadayhi min rukbatay markuu rukuucana labada jilib buu qabsanaya rukuucda waxaa waajib ah inuu qofku dhabarka si fiican u kala bixiyo gaadhana heerkaa foorarsiga ah ee dhammayska tiran laakiin qabsashada la qabsado jilbaha iyaduna waa sunna weyn marka sunnaha isaga ah waxa uu samayn jiray labada calaancalood ayuu ku qabsan jiray jilbaha isaga oo weliba suxulladana aan ku dhajinaynin bogae ka hinjinayo ka jaraya suxulladana bogga qabsashadaasi waxa ay faa'iide ku tahay ka tahay uma hashara dahra inuu dhabarkii qofku kala bixiyo markuu dee jilbihii cuskado qof si fiican buu uga bogan karaya inuu dhabarkii kala fidiyo waxay ka saacidi karaysaa inaanu madaxiisu hoos usii dhicin waxay ka saacidi karaysaa inuu isu miisaanado oo aanu dhicin intaasoo arrimoodba faa'iiday ka tahay hashara dahra dhabarkuu kala fidinayay markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam macnaha isagoo aan kana laayan qaws isagoo sida qaansada iska dhigayn oon isa soo qondorhinayn dhakadana sidaa usii taagay sidii mas dagaalamaya ayuunbu aayar madaxa saa u simaya madaxa iyo iyo dhabarka marka uu ka soo tooso rukuucda wuu istaagaya ilaa xubin waliba meeshiisa ku noqdo lafihii araraacda ama duudka mid waliba meeshiisii ku laabanaya saani buu isu taagaya markuu sujuudo labada calaancadood buu dhulka dhigayaa hayra muftarishin walaa qaabidihima gacmihii ma goglayo oo gogashu waxay noqon lahayd isagoo calaancalaha intuu dhiga ilaa suxulka daadiya hadiyo jeer markuu aygu soo fadhiyo soo kambaruuro waa kan kala cagaha halkaasuu jeenyahaasuu ilaa dhulka dhigaa marka iftiraashku saasuu noqon lahaa ee waxa weeyaan buu dhulka dhigaya alcancanuuna way fidsan yihiine ma duubayo walaa qaabidima ma duubayo waxaa kaluu sameynaya aadimada ila wuxuu ihi umirtu an asjuda calaa sabcati acdum toddoba xubin inaan ka sujuudaa lay faray waa labada farood waa faraha adinka adimada labada jilib labada calaancalood iyo salaanta iyo sankoo wada socda toddobadii xubnood marka farihiibuu ka waramay wastaqbala biabraafi asaabici rijlayhi lqibla cagaha wuxuu dhigayaa farahooda ayuu dhigaya nabigu calayhi salaatu wasalaam xagga cad baanu dhigaya qibladana wuu jeedinaya marka uu laba ragcadood dhameeyo uu fadhiistana iftiraash buu samaynaya iftiraashku waxa wey sidaan de qofka caadigan caguu xanuunayn uu sameeyo cagna waa inuu goglo cagna taago oo cagta bidixna waa inuu yara sidaa u laabto ta bidixna midigna uu taago ragcadda u dambeeyana wuxuu samaynayaa tawaruq oo ah inuu markaa misigta bidix ku fadhiisto tan kale cagtana taago cagta dee kor loo taagi maayo cirka loo taagi maayo cagta sida dee marka sawirka aada qaadanayso sidan aynu u fadhiisano waa inaad sawir ka qaadata farihiibaa cagta dhulka loo dhigaya midig iyo maqcadka oo ku fadhiista calaa maqcadas waaya intan oo dhami waxa weeyaan qofka marka ay u saamaxdo xaaladda caafimaad xaaladiisa caafimaad marka ay u saamaxdo wey qofka aan sidan u fadhiisanin ha iska qabsanin dhallinyaradoo kale iyo iyagoo isla nafta dabiqa ayay odaybay arkayaan si yar buusbuusan u fadhiisanaya ase odhanayaan sunnihiibu ad khilaafseade maxaasaan ugu fadhiisan waya xaaladiisana kama warhayaan ninka waxaa laga yaabaa inuu romatisan qabo intanba inuu dirqi ku luudinaya laga yaaba <laughs> waay markaa la hubsado ibnu cumar iyo inankiisa taasi dhex martay oo isku sheegeen cabdillaahi ibnu cumar sida la ogaya kii yuhuuddu kasoo tuuray meel ee dabeedna cagaha ayuu wax ka noqday marka uu had iyo jeer ataxiyaadka fadhiisanaya fadhi culimu u fadhiisan jiray fadhi culimo lama taqaana <laughs> soomaalida fadhi culimo utaqaana waa tarbiica intuu qofku salka dhiga inuu labada markuu had iyo jeer halkan kitaab ku labada adin isdhaafsado tarbiicaas u fadhiisan jiray ataxiyaadka dabeedna inankiisii oo la tukanaya isna tarbiicii u fadhiisa war ha u fadhiisanina sidii caadiga ee istiraashka iyo tawarurka iyo u fadhiisa buui soo adigana adiguma u fadhiya buui war aniga labadayda aabin ima qaadi karaysa bui waanay xejin karaynin oo tamar baanan u hayninoo way xanuunayaane sidaaba u fadhiisa buui sidii nebiga u fadhiisan si ha u fadhiisani marka tilmaantu waa waanu waa mulaaxada waxaynu baraarujinaynaa in qofku isagoo kari karayana aan u fudaysanin isagoo karayna aan la kalifin waaya mustafaadaadka haddii aynu eegno takbiirat lixraam baa soo noqnoqonaysa waa waajib weeye iyadoo si fiican loogu dhawaaqayo allahu akbar ha odhan akbar ilagadaa taasi waa agtu waa af soomaaliya hebel agtiisa allahu akbar dadka aqoon-yahanka tajwiidka yaqaana bal iga dhagaysane salaada arki maysid qof intuu kuu yimaado odhanaya bal sheekh faatixadii ataxiyaadki iyo takbiiraadki iyo iga dhagayso dadku mushkiladda haysta waxa weeye waa nooc badownimaa ah hadduu qofku waxiisha ka baqo ilbaxnimo weeye qofku haddii uu isku dayo inuu wax kororsado wixii ka khaldan uu maaragtay soxo qofka culimada ku ah ama xataa xafisa nusuustan ayaan masaa'ilkii wada xafidi karaynin oo mararka qaarkood u baahanaya inuu raajaco wamaa baaluka qofkii aan waxba akriyeynina marka kaafku waa in si wanaagsan lagu dhawaaqi karaa qofku allahu akbar hamsigii uu lahaa wax ka odhan karo akbar inuu ka daayo w allahu akbar laakiin allahu akbar si wanaagsan lagu dhawaaqo waaya waa sunna labadan gacmood in sidan iyagana loo kala fidiyo aynu sii arki doono tafaasiil ku hadhay iyo jilbihii oo la qabsanayo rukuucda dhabarka laftiisii oo si wanaagsan qofku hadduu kari karayo ay tahay inuu ukala fidiyo oo inu dhabarka si wanaagsan ukala fidiyaa qof aanu aada madaxa foororinin had iyo jeer markan uu qofku sujuudsan yahay habkan uu nebigu u sujuudaya calayhi salaatu wasalaam markuu sujuudo calancalaha dhigo yaraka uu ka gooyo suxulladana labada dhinac uu ka jaro yataxaamal fi sujuud madaxa ayuu si wanaagsan dhulka u qabadsiin karaya haddii laakiin uu isku uruursan yahay madaxa iyo sanka saani uma dhigi karayo ee dibbu wixiisu waa nus weeye oo markaas sujuuddiisi ma ma dhammaystirna adimada waxaa la diidaya inuu cagihii baqayo bidho cagaha baqayo bidhinoo ha u rogin xagga cadaanka dadka qaarkood oo iska bilowhina inay cagataagaan baaba dhacdaba oo markuu sujuudsan yahay intaa la sujuudsanya labada dambe uu iska taagaba oo kor dhulka uga jaraba dee arkaantii ku jirtaa sujuudda laftigeeda baa ilaan arkaan iyo shuruud leh haddii qofku uu maaragtay fadhigan kari kari waayo amaba xataa isagoo istiraash uu sameeyo kaa u dambeeya sunna weeye habkan loo fadhiisanaya qaala alfuqahaa almarأaةu tafcalu mila maa yafcalu rajulu fii jamiici ma taqadam gabadhu waxay u tukanaysaa sida uu ninku u tukanayo intanaynu soo sheegnoo dhan xataa rafca alyadayn ilaa labadaa gacmooda kor loo qaadayana way u qaadaysa laakin tadumu nafsaha fii rukuucin wa sujuudin wagayrihima falaa tatajaafa laakiin xagga rukuucda iyo sujuudda ayay isyaro ururinaysaa bay idhaahdeen oo aada maaragtay sida ninku had iyo jeer sujuudana uu isusii kala bixinayo marka uu rukuucsan yahayna uu isu kala bixinayo iyadu isuma kala bixinaysa yidhahdeen inkastoonay daliil keenin saasay sheegeen almuhim gabadhu waa kala mid ninka salaada wixii daliil sheegay inay kaga duwan tahay mooyaane wuxunay ka duulayaanun asturnaan buu arrinkeedu ku binaysan yihi salaada dhexdeedii baa la isa haysu ururisee iyadoo banaanka maraysa inay faydfaydatay kolba gacan kor u taagto arrinkeedana ha inaga daataa wacan caliy bni abi aalib radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam kaana nebigu waxa uu ahaa idaa qaama ila asalaa kolka uu salaada u kaco rasuulku sala allahu calayhi wasalam kolkuu salaada u kaco qaala wuxuu odhanaya wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalard xaniifa muslima wma ana min almushrikiin ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabi اlcaalamiin laa shariika lah wabidalika umirt waana min almuslimiin ducadaas u akhrii jiray oo inteeda badan hay-addii ay iswaafaqsan yihin ilaa qowlihi min almuslimiina laga gaadho wuu kuusoo yargaabiyee allaahuma anta almalik laa ilaaha ilaa ant anta rabbii waana cabduk anta rabbii waana cabduk faاغfir lii dunuubii jamiica laa yakfir dunuuba ila ant wahdinii liaxsani اlakhlaaq wasrif canii sayi'aha labayka wasacdayk wاlkhayru kulluhu fii yadayk wاsharu laysa ilayk tbaarakta watacaalayta waastaqfiruka waatuubu ilayk labadaa duco akrii jiray rasuulku sal allahu alayh wasalam waa ducaa istiftax ilaa aakhirihi laga gaadho rawahu muslim wa fii riwaayati lahu ina dalika fii salaati leyl riwaayo muslim waxay tilmaamaysaa ducadan inay salaatuleilka dhex dhici jirtay laakiin sharaxay inoogu iman doontaa riwaayooyinka qaarkood inay tilmaamayaan inuu falalkana ku akrii jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam almuhim baabkani wuxuu tusinaya xadiidkanina sunnayaashii salaada waxaa ka mid a ah ducaa alistiftaax ducada salaada lagu bilaabanayo intaan la akriyin isticaadadii iyo qiradii faatixada iyo suuradihii kale intaan la akriyin ee qofku markuu xidho ducadan ayuu akriyaya haddii aad hore xasibtay haddaad wada xasibto labadaba waa nabigay ka sugneen caleyhi salaatu wasalaam salaadu ama sunno ha ahaato ama faral ha ahaato labadaba wuu akrii karaa qofka waana sunna wey sidii xadiidkii hore aynu kusoo sheegnay maadaama ninka aan ugu sheegin nebigu caleyhi salaatu wasalaam dacooyinka kala duwane soo arooray istiftaaxa qofku kolba mid buu qaadan karaa miduu doono wuu ka qaadan karaa mararka qaarkoodna waa badbedelan karaa shaarixu ereyadan buu macnaynayaa ereyadan ayuu macnaynaya haddaynu macnahooda u noqonno wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalard wejigayga waxaan u jeediyey ilaahay abuuray samooyinka iyo dhulka ayaan qaabilay marka ayuu iskhilaafin qowlkaaga iyo ficilkaagu haddii aada leedahay wejigayga ilaahay baan qaabiliyey oo aan caabudaya oo aan hor taaganahay dee meel kale qalbigaaga iyuu kici ile qowlkiiyo qalbigaba iskhilaafaye xaniifan musliman aniga oo ah mid ka soo leexday wixii xul oo dhan xaqana usoo leexday musliman ilaahayna isu dhiiday wamaa ana min almushrikiin kuwaa beliya baasku ay ku dhaceena gaaladaa kama mid ihi layguma hadleeyo ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin addoonkii wuu isdhiibaya wuxuu leeyahay salaadayda iyo gawracayda iyo geeridayda iyo noloshayda intaba ilaahay baa caleh intaba ilaahay baa caleh marka salaada iyo nusug labadiiba waa la israaciyey nusuguna camalkana wuu noqdaa gawracna wuu noqdaa cid kale waxu gawrici maaye ilaahay keligii baa waxu gawracaya wixii aan gawracayaba geerideeda iyo noloshayda haddaan noolahayna ilaahay baa ile ay noolaystay haddaan dhintana isaga ayaa i dilay oo noloshaydana leh geerideydana leh laa shariika lah wabidalika umirtu ana min almuslimiin marka wa ana awal lmuslimiin iyo wa ana min almuslimiin labaduba waa waarid wey riwaayada muslim baa warinaya waa saxiix sidaa aad arkaysa marka wa ana min almuslimiin wa ana min almuslimiin iyo wa ana awal lmuslimiin si aayaddu sheegaysay labada riwaayaba way jiraan faqad kaana sala allahu alayh wasalam huwa awal lmuslimiina cala lilaaq markuu nebigu akriyayo dee labadaba uu odhan karay ilaan muslimiinta kii u horreeyuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin inagu markaynu akhriyayno wabinisbati likayri falyaqtasir calaa ana min almuslimiin qofka kale muslimka ahay markuu ducadan akhriyayo dee waa inuu qaataa riwaayada odhanaysa wa ana min almuslimiin muslimiintaan ka mid ahay wey wa ana awalmuslimiinna waxa muslimiinta ayaan ugu horeeyaa marka qofku haddii uu maaragtay aayadda akriyayna wana ana awalmuslimiin buu akriyaya haddii uu riwaayadan kale xadiidka ah akhriyayna waana ana min almuslimiin iyaduna waa waarid ducada kalena inteeda kale waa iska macruuf marka ducaa listiftaax oo salaada lagu bilaabayo ayaa xadiidku uu sheegay labadaa ducana waa ka mid wa abi hurayrata radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ahaa idaa kabbara lisalaa marka uu salaada xidho sakata waa aamusayey hunayhatan in yar qabla an yaqra'a intaanu akhrin qirada fasa'altuhu waan weydiiyey oo waxaan idhi intan yareed aamusan tahay maxaad akhridaa faqaala wuxuu ihi aquulu waxaan idhaahdaa allaahumma baacid baynii wa bayna khataayaay kamaa baacadta bayna almashriqi waalmagrib allaahumma naqinii min khataayaay kamaa yunaqa athawbu alabyadu min addanas allaahuma اغsilnii min khataayaaya biاlmaai wاthalji wاlbarad muttafaqu calayh riwaayadana labada sheekhay isla waafaqeen aada u saxiixa waxay laqimaysaa ducooyinka istiftaaxa mid kamid a ah. saxaabigan abi hureyre waxa nin aada iyo aada ugu dadaal badan xikmadda rasuulka sala allahu calayhi wasalam aada uga faa'iidaysan jiray waxa dadka dad badan ay kaafil ka noqdaan marka wuxuu arkay nebigiiyo had iyo jeer salaadaha jahriga oo kale masalan marka uu xidho intaanu qiradii jahriga hayda kor loo iyo bilaabin qadar aamusaya jaaniskaasuu dabeedna hoosta ka xariiqay in aanu halkaa nabigu iska aamusaynina cilmi jiro cilmigaasuu doonay inuu u dhaco kolkaasuu ihi bal ka waran markaa hunayha waa qadar yar buu aamusayo maxaad intaa leedahay waa ka markaa ducadaa u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadaanu uga soo qaaday ee keligii kuma eegeen oo kumay koobnayn ducadaasaan akhriyaabu wuxuu ummadda barayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka bani aadamka intuu ifkan joogo waxa ugu warwar badan ee uu ka walacsany ilaahay ka baryaya inuu yahay dembigiisa adduunyadiisa iyo arsaaqadiisa iyo waxaa kaloo dhami waa wax la iskala warwareegi karo on mushkilad badan lahayn laakiin musiibada alaxjabka ah ee ugu culusi waa dembigiisa sidaa darteed ayaa ducada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa u badan ummaddana uu ku tarbiyeynaya dembigoo ilaahay weydiisanaya inuu ka dhaafo naxariistiisa iyo fadligiisa uu siiyo jannada oo uu siiyo cadaabka uu ka nabadgeliyo way yar tahay inta uu maaragtay duco nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay adduunye weydiisanayo allaahuma baacid baynii wa bayna khataayaay ilaahay una kala durki aniga iyo gafafkayga aniga iyo gafafka aan galay ilaahay una kala foge macnaheedu waxa wey ilahu iga dhaaf kamaa baacadta sidaad u durkisay u kala fogeysay bayna almashriqi waalmaqrib bari iyo galbeed siday u kala durugsan yihiin ilaahay anigiiyo bahalka dembiga ah ilaahwna kala durki allaahuma naqinii ilaahay iga iga huf oo iga nadiifi min khataayaaya gafafkayga ilaahw ah iga huf oo iga haadi kamaa yunaqaa sida looga nadiifiyo ee looga xalo athawbu alabyad marada cad min addanas wasakda marada cad sida wasakda looga nadiifiya caddaan u noqoto ilaahw dembiga saa iga cadde oo iga xal allaahuma aksilnii min khataayaai ilaahay gafafkayga waxaad iga maydhaa bilmaai biyo wasalji baraf walbarad iyo qadu intaa ilaahay oo dembiga igaga nadiifi saasuu ducada nebigu ahayd calayhi salaatu wasalaam dembiga igaga nadiifi biyo iyo iyo baraf iyo berad barafkiiyo beradkii dee way isu tegayaanuna barafkii fadhfadhiin baa beradkiina eh waxaa had iyo jeer la yidhaahdaa xagga nadiifinta biyaha kululbaaba ku fiican laakiin wuxuu ducadan u dooranaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam dembigiibaa uskagna ah kulaylna ah labadaasuu isugu jiraa dembigu waana uskag oo waa danas waana kulayl oo meesha waxbaa ka qiiqaya marka qabowgan ayaa lagu qaboojinaya dembiga marka intii aan isticaadada la gaadhin ee kiradii faatixada la gaadhin ducooyinka la akriyaay tani ka mid tahay adabu ahli اlcilmi fii xusni talqiini in qofkii wax la weydiin karo isaguna si wanaagsano waafiya ugu jawaabi karo hunaak sakataat اlimaam cinda fuqahaa'ina alxanaabila halaa dhowr meeloodoo la aamusayo ayaa maaragtay sheekhu uu sheegay oo maaragtay ay ka mid tahay marka qofkii uu <clears throat> xidho intaanu ducadan akhriinba in yaroo kale inay sii weheliso iyo faatixada kadib labadaba markuu imaamku had iyo jeer macnaa alulaa qabla alfaatixati fi rakcati lula sakataadka sakataadku maaha sakataatu xabsa fi lqira'ati watajwiid taasi waa baab gaaray ahayd laakiin sakataad fi lfiqhi weeyi markuu qofkii xidho ragcaddii hore inta uu ducadii siftaaxa akhriyay kadib inuu in yar ka yar jaro qur-aanka iyo ducada yaro kala gooyo waa sakta aلثاniyaة bacda اlfaatixaةi biqadriha wa huwa madhab الshaafici midda labaadna waxa ay marka qofkii uu dhammeeyo faatixada intaanu bilaabin suuraddii kale inuu yalo kala gooyo marka qaala bnu qayim can isaktati ahaaniya inaha liأjli qira'aةi اlma'muum facalى hada yanbaqii tadwiiluha biqadri qira'aةi اlma'muum اlfaatixa marka imaamkii oo kalea ibnuqayim uu leeyahay waa kusii wanaagsan tahay markuu faatixadii dhameeya inta dadka kale ay akriyayaan ay faatixada ka boganayaan inuu qirada kale cagta udhigo waxaad ila moodeysaa xaggan dambena inuu sheekhiisu kasoo hor yimi qaala shaykhu lislaam ina alaimata halaata abaa xaniifa wamalikan waaxmed wajamaahiiru lculamaa lam yastaxibuu an yaskuta alimaamu liyaqra'a alma'muum fahiya cindahum kayru waajibatin walaa mustaxaba bal manhiyun canha wixii nahiyeyna ma sheegin wasakataatu alatii allataani jaaءat bihima sunna wa bacda takbiirati اlistiftaax takbiirta hore kadib iyo bacda alqiraa'a lilfasli laa liqira'ati اlfaatixa adigu almuhim khilaafku wuxta hore maaha waata dambe markuu imaamkii faatixadii akriyo ma yaro aamusi karaa si ay dadka kale ee la tukanaya u akriyaan faatixada kadibna qiradii uu bilaabo madhabka shaaficigu haabay leeyihiin culimada qaarkoodna waa kuwa radiyaya laakiin waan filayaa iminka maaragtay wakti hore igu dambeeyey ibnu xajar inuu xadiid xasana kusoo aroorinayo fatxulbaariga markuu masalada sharxayo oo tilmaamaya in aamuskaasi uu jiri karo ay qoladan jeerisaynayso marka haddii dee afar kusoo arooro oo la helo way sii wanaagsan tahay oo inta badan way isku dhacaan qofkii marka uu ma'muum yahay imaamkiina kolkiiba uu bilaabo qirada faatixada akrinteedii isma maqlayaba isma dhegaysanaya marka haddii afarkaas uu sugmo way wanaagsantah <clears throat> wacan caaishata radi allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yastaftixu asalaata bitakbiir salaada allahu akbar buu nebigu ku bilaabi jiray ee uu ka horeyn jirtay may jirin ayay leedahay xaaskiis waalqiraa'ata akrinta uu akrinayana wuxuu ku bilaabi jiray bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin faatixaduu ku bilaabi jiray xadiis baynu ka boodnay wa can cumara radia allaahu canhu annahu kaana yaquul cumar waxa uu ahaa wuxuu odhan jiray cumar waa ducooyinkii istiftaaxa inuu weli ku jirnaaye ee faatixada ka horeynaye subxaanaka allaahumma wabixamdik wtabaaraka smuka watacaala jaduk walaa ilaaha kayruk rawaahu muslim bisanadi munqaic qudaara qudniyu mawsuula wahuwa mawquuf rawaahu muslim baa wariyey bisanadin munqaic sanad dhexda ka go-an oon xidhiidhsanayn qudaara qudniyuna waa wariyey mawsuulan isagoo xidhiidhsan wahuwa mawquuf cumar buu ku joogaayo wuxuu saxiix ku yahay inuu qowl cumar yahay maqaaladu odhan kan oo kale ayaa can abi saciidin khudriyi ka soo arooray marfuucan cinda alkhamsa isagoo marfuuc ahoo aimada shantii ay warinayaan wa fiihi waxaa ku jiray wa kaana yaquulu bacda takbiir allahu akbarta kadib waxay odhan jireen cumar acuudu biاllaahi asamiici alcaliim min ashayطaani alrajiim min hamzihi wanafkihi wanafsi saasuu odhan jira waa isticaadadii oo kusii xigaysa iyo istiftaax iyo isku jira waaya subxaanaka subxaanak tanziihan laka ilaahu adaa hufan ilahu adigaa wixii aan kuu qalmin oo dhan ka hufan oo ka fog allaahumma ya allah wabixamdik mahadaadan aanoo ku daraya wa tabaaraka smuk magacaaga yaa barako batay kana hufan oo ka durugsan wixii xun oo dhan wa watacaala jadduk ilaahay oo iyo wanaagaaga sarreeya walaa ilaaha maxaa ku xiga walaa ilaaha khayruka sooma ya ilaa buu ku dara ilaadaasi ma jirto walaa ilaaha hayruk weyi walaa ilaaha ilaa khayruka buu ku daray walaa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaana ma jiro khayruka oo aan adig ahayn ilaaha xaqa macbuudka dhabtaa cibaado yeeshay waa adiga ah, riwaayada dambena waxay leedahay acuudu billaah ilaahay baan dayrtay ilaahay baan ka hoosgalay kan soo socda ilaahay baan magan galay allihii asamiic alcaliim wax walba maqlaya wax walba ogsoonaa muxuu addoonku ka magan galay min ashayطaani arajiim ashayaan kii sharka badnaa alrajiim ay almarjuum ee la fogeeye beliya baasku ku dhacay min hamdihi wa nafkihi wa nafs waxaasoo isaga kasoo daldalmaya ayaan ilaahay kaa magan galay waa erayo yaro adag marka hamsigu waxa weeye aljunuunu wasarcu alladii yactari ilinsaan waa duradiisa dheh inagu waa dura baynu idhahnaa hebel waa la dureeyey ayaanu idhaahnaa ama waa la derderay ilaahay oo duradiisa iyo derderka shaydaanka intaba waan kaa magan galay nafkhiguna waa waswaaska bitacdiimi nafsihi wa taxqiiri kayrihi cinda dibiradiisa oo shaydaanku marka la raaco uu dibbiraa oo uu bararaa waxaanu ahayn buu isu qaataa marka laga baydho ee la nacdale ee la naarana wuu shiikaa ilaahw nafkigiisa ah ayaan kaa magan galay nafsigiisuna waa sixirkiisa ilaan cid kastaoo sixirla ahi waxa ay wax sixirtaa marka ay shaydaanka soo adeecdo waa arrin macruuf cilmu sixirka macruufka ku ah qofku kolka sixirka wax uga dhaqaaqayaan uu la imanayo shayga khaariqada ahee eh, maaragtay la yaab kale waa inuu shaydaanka soo maraa oo ka gacan haystaa isaga haddii indhaha la sirxayo iyo haddii qofka wax ku dhacayaan duro shaydaan shaydaan uu la soo heshiiyeyoo isaga uu macsiyo kusoo adeecay oo uu soo gaaloobay ayaa wax u qabanaya oo qofkan u derderaya oo duraynaya ee qofkani wax kaloo uu ku dheer yahay ma jiro shaydaan buu ku adeegsaday falalowa iyo sixirlo marka nafsiga waa tii aayadduna ahayd suurat wamin shari nafaasaat wamin shari nafaasaati fi lcuqad annafaasaat kuwa wax sirxa ee guntimaha wax ku sirxee wax ku tuftufa ilaahay shaydaanka tufidiisa iyo sixirkiisa ayaan kaa deegtoon kaa maan galay xadiidka waxa aynu ka faa'idaysanaynaa ducaa ulistifraax inay dhowr nooc tahay oo intaba aada soo aragtay waayo tanina waa ka mid